alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu dersigeenani waa kii soddon iyo shanaad ee ka mid ah kitaabkii khulaasatu nuuru lyaqiin fii siirati sayidi lmursaliin oo iska lahaa asheekh cumar ibnu yaxya bnu cabdiljabaar raxmat ullaahi caleyh darsigan soddon iyo shanaad wuxuu ka bilaabanayaa adarsu saabicu wahalaahuun addarsu saabicu darsigii toddobaad iyo wahalaahuuna soddonaad toddobiyo soddonaad asanatu taasicatu sanadkii sagaalaad weeye oo min alhijrati hijrada ka tirsan ama asanatu saabicatu sanadkii todo sagaalaad oo min alhijrati hijrada ka midihi qaswatu tabuuka duulaankii tabuuk baa dhacay fi sanati sanadkii dhexdiisa ataasicati ee sagaalaad xadatat waxaa dhacday qaswatu tabuuka duulaankii tabuuk duulaan baa dhacay waa la duulay walam yakun laakiin ma ahayn fiiha dhexdeeda xarbun dagaal dagaalka iyo qaswadu waa kala labo qaswadu waa inay ciidankii baxaan markay ciidankii baxaan laba qodob labada waa suurtagal inay dagaal la kulmaan iyo cidba inay waayaanba cidna isla dagaalahayn marka duulaankii waa la baxay meeshii lagu duulay markii la tegay nimankii lagu duulay waaba carareenba dagaal ma dhicin wa sababuhaa sababkeeduna annahu amar iyo shan balaqa waxaa soo gaaray an rasuula rasuulka sala allahu calayhi wasalama anna ruuma reer ruum tajamacat inay is urursatay bishaami shaam inay isku urursatay limuxaarabati lmuslimiina muslimiinta la dagaalankooda darteedna ay soo aruursatay fii bilaadihim meesha muslimiintu ay joogaan dhexdoodan ay kula dagaalamaan shaam aan ka tagno madiine iyo meeshay ku degan yihin aan kula dagaalanno fajahaza wuu diyaariyey nebigu sala allahu calayhi wasalama jeyshan ciidan oo min almucsiriina kuwii cuslaa ka mid ah kuwaasoo yabluqu gaaraya u gaaraya cadaduhu tiradiisu ciidankaasoo yabluqu u gaaraya cadaduhu tiradiisu alaaiina alfan soddon kun oo ciidan aw ah waa ciidankii ugu badnaa lambarlabu wuxuu idiin qabtay lambar kow wuxuu idiin qabtay hoos markuu tabuug ka hadlayay mowdicun waa meel bayna makata walmadiinati maka iyo madiina u dhexeeya meesha uu leeyahay musanifku fajahaza sala allahu alayhi wasalam jeyshan min almucsiriin jamcu mucsir mucsir oo hal xaba ah waxaa lagu jamciyaa almucsiriin kuwa culus wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa aljeyshu ciidanka jeysh alcusrati culayska ciidankiisi liannahu ciidankaasi kaana wuxuu ahaa fii zamani cusrati nnaasi wakhti dadku ay culus yihiin oo maxaa loola jeedaa iyo wajad bilaadi dhulkoo abaar ah iyo wa shiddati alxari kulaylka oo daran wadanku abaar buu ahaa qoraxduna way darnayd oo xilli abaareed baa lagu jiray baahi iyo gaajaa jirtay safarka meesha tabuuk loo gelayana waa meel aada u fog ciidanka la aadahayana waa ciidan aada u tiro badan oo dowlado xoog badan baa la in lala dagaalamo intaa waxaa dheer waqad ahmarat way miro dhalisay al ashjaaru geedihi beerihii baa markaas soo go-aya wanaasu dadkuna yuxibuna way jecel yihiin alraaxata raaxada iyo waliqaamata nagaanshaha iyo joogidda biqurbi himaarihim midhahooda meel ku dhow ay joogaan oo aysan ka bixin aad bay u jecelyihin wa talaba wuxuu nebigu ka codsaday nafaqatahu ciidankaas maalgelintiisa iyo nafaqadiisa min al aqhniyaa'i dadka waxhaysta muslimiinta waxhaystow ciidankaa wax kula baxa buu yidhi way aqbaleen way ajiibeen alaba rasuuli rasuulka codsigiisii sala allahu caleyhi wasalam talbiyada waa ajiibid falabbuu way ajiibeen falabow way ajiibeen alaba rasuuli rasuulka codsigiisii wa kaana wuxuun ahaa akharahum kan ugu badnaansho badan nafaqatan xagga xoolo bixinta cuhmaanu bnu cafaana cuhmaan ibnu cafaan baa ninkii ugu xoolo badnaa oo ciidankaa xoola kula baxay wahaadaa kanina awalu ikhtitaabin isqoridkii ugu horreysay weeye filislaami islaamka dhexdiisaoo ciidanka la qoro ayib bal cuhmaan siduu waxu bixiyey aan aragno cuhmaan wuxuu waxu bixiyey sidaan hoos ku qoran bal hoos fiiriya anfaqa cuhmaanu cuhmaan wuxuu bixiyey casharata aalaafi diinaarin toban kun oo diinaar ayuu markaa bixiyey wa actaa wuxuu siiye alaaaamiati baciirin saddex boqol oo neef oo geelana waa bixiyey wa khamsiina farasan konton farasna wuu bixiyey intaba wuxuu leeyahay jihaadka ha lagu aado hala kaxaysto wa jaa'a abuubakrin abuubakar baa wuxuu la yimid bikulli maalihi xoolihiisi oo dhan hal xabana kama soo tegin wa huwa xoolihiisoo dhanna arbacatu aalaafi dirhamin afar kunoo dirham bay ahaayeen marka xoolaha abubakar oo dhan oon xabad laga soo tegin waxaa ka badan xoolaha cufmaan uu bixiyey ayib fasa'ala wuu weydiiyey hu abubakrin ar rasuulu rasuulka wuxuu weydiiyey sala allahu calayhi wasalam hal abqayta ma u reebtay liahlika qoyskaaga shay-an waxba abubakar oo afar boqol oo dirham baad wadaaye reerkii yaad uga soo tagto u reebto faqaala abubakar wuxuu yidhi abqaytu waxaan u reebay lahum ayaga allaaha alla iyo warasuulahu rasuulkii xoolo ugama soo tegine ilaahay baa badbaadinaya rasuulka allana raalli bay ku yihiin wa jaa'a cumaru cumar baa wuxuu la yimid binisfi maalihi xoolihiisii intuu kala baraybu haafna la haray haafna la yimid wuxuu islaa maanta yaan cidi kaa xoola badan markaasuu wuxuu yidhi abubakaro wixii dhan ba xabad ka soo teginba markaasuu walla abubakaro wax badan baa inta kula tartamaad iga badisay maanta waa meeshii ugu dambayso aan kugula tartamo iska kaa daynayaa wa jaa'a waxaa yimid cabduraxmaan ibnu cawf baa wuxuu la yimid bimi'ati uqiyatin boqol wiqiyadood wa jaa'a alcabaasu cabaas baa yimid iyo wa dalxatu dalxo min cubaydillaahi bimaalin xoolo kaiiran ee tira badan wa tasadaqa wuu sadaqaystay <coughs> caasim bnu cadiyin caas bnu cadiy saxaabiga loo yaqaana bisabciina wasqan toddobaatan wisqi walwasquna situuna saacan waa lixdan suus wey suuskuna waa mud waa afar mud waaye afarta mud ayaa waxay noqonayaan halsus marka waa afar koombo oo raashin ah wa arsalat way soo direen annisaau haweenku bikulli maa shay dhammaantii yaqdirna ay karaan calayhi dushiisaoo min xuliyihinna jinjimahoodii iyo waxay isku qurxin jireen bay haweenkuna soo direen waxay yidhahdeen jihaadka ha lagu bixiyo wajaa'ahu nebiga waxaa u yimi sala allahu calayhi wasalama sabcatun toddoba oo min fuqahaa'i lmadiinati madiino culummadoodii fuqahadaa ka mida yatlubuuna xaalo ay raadinayaan an yaxmilahum inuu qaado annagu xoola ma haysanaa leeyihi laakiin annagaa diyaar ah marka waxaad samaysaa nebi maxamed oo xoolahaa lou siiyey iyo fardahaas qayb ka mida nagu qaada meeshaan tagaynaa jihaadkaanu gelaynaa laakiin shilin xoola iyo lacag annagu ma haysana cayr faqaala wuxuu ku yidhi lahum ayaga laa ajidu heli maaye maa shay axmilukum aan idinku qaado calayhi dushi fawallow way jeensadeen walxaal acyunuhum indhahooduna tafiidu ay burqanayso min addamci ilin darteed xasanan murugo ay ka murugaysan yihiin allaa yajiduu inaysan helin maa yunfiquuna waxay bixiyaan adiga jihaad baxaya inaad u ilmayso tirahdo allah jihaadkii waa iga tegay xoolo aan kula baxa ma haysto innaga waxaba laga yaaba hadduu tagaba inaan damaashaadi lahayn walahi maanta dagaalka waa la iga reeba waan wax fiican u arki lahay uma saara wuu socday nebigu biljeyshi ciidankiibuu la socday xataa wasala ilaa uu gaaray ilaa tabuuka meesha tabuk loo yaqaano falam yajid ma helin fiihaa tabuuka dhexdeeda wax ciidan ah kamaa balaqahu sidii soo gaartay sidii soo gaartay maxay ahayd waxaa soo gaaray in nebiga ciidan loo diyaarinayo reesham ay isku urursadeen oo ay rabaan inay soo baxaan soo ciidan badanna meesha ay joogaan meeshii hadduu tegayba fariintii soo gaartay meesha ciidamo ma joogaba ciidamo ma joogaba ayib hoos lambar buu qabtay lamaa cazama markuu go'aansaday aansaday alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam cala alkhuruuji bixid khallafa wuxuu reebay caliyan cali buu reeba cali bna abi aalib calaa ahlilbeyti dadkii magaalada deganaa iyo qoyskii khaas ahaan nebiga ayuu cali uga tugo wuxuu yidhi anaa ka aadaye aduu la sii joog dadka oo mas-uul usii noqo fa qaala almunaafiquuna munaafiqiinta waxay yidhaahdeen istaqala wuu cuslaystay hu cali istaqala nebigaa cuslaystay hu cali fatarakahu isaga tega cali waxaa looga tegay nebigu culays ku ahaayoo nebigaa iska reebay fa shakaa cali wuu ashtakooday lirasuuli rasuulka sala allahu calayhi wasalam maa samica u maqlay nebi allow hadalkaasaa isoo gaaraybi fa qaala nebigu wuxuu ku yidhi lahu cali amaa tardaa miyaadan raalli ku ahayn an takuuna inaad ahatid minii aniga bimanzilati haaruuna nebi haaruun boosku u joogay min muusa muuse dee laakiin nebi haaruun nebi buu ahay adugu nebi noqon mayse laakiin sidii ula tashan jiray oo khayrka uga tegi jiray baan kaaga tegaya khayrka uma acطaa wuxuu u dhiibay liwaa aljeyshi ciidanka mandiradiisii nebigu wuxuu u dhiibay abaabakrin abubakar wa haadaakan alicطaa'u ee siismada iyo dhiibidda ah daliilun wuxuu daliil u yahaa calaa annahaa duulimaadkaani aakhiru qaswatin duulimaadkii ugu dambeeyay inuu yahay oo li rasuuli rasuulka u sugnaaday sala allahu calayhi wasalama addarsu haaliu waalaauun casarka casharka soddon iyo saddexaad athaamin dheh thaamin soo maa athaaminu waalaauun casharka soddon iyo sideedaad takhallufu lmunaafiqiina munaafiqiintii haridooda weeye jihaadkii bay ka hareen dagaalkii kale ay ka hareen aan soo marray ah uxud way soo raaceen lakiin way noqdeen sooma xasuutaan lamaa goortii ta'ahaba uu diyaargaroobay alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam lilkhuruuji bixid waa isla dagaalka laftirkiisa tabuuk qaala waxay yidhahdeen qowmun qolo oo min almunaafiqiina munaafiqiinta ka mid a ah libacdihim qaarkood bay waxay ku yidhaahdeen laa takhrujuuha bixina filxari kulayl kaandareen dhexdiisa yaynaan bixi fa anzala allaahu allaa soo dejiyey fiihim dhexdooda waqaaluu waxay yidhaahdeen laa tanfiruu ha bixina filxari kulaylka dhexdiisa qul waxaad dhahdaa nebi muxamedow naaru jahannamo jahannamo naarteeda ayaa ashaddu darnaansho badan xaran xagga kulaylka low kaanuu hadday ahaan lahayd yafqahuuna kuwo wax fahmaaya naarta jahannamo iyo kulaylkan maantayto wakhtigan tabuuk naarta jahannamaa daran hoos lamar miduu qabtay awalu laayati aayadda awalkeedii ku tusinaysay munaafiqiintu inay hareen wuxuu ahaa farixa way farxeen almukhallafuuna kuwii la reebay waxay ku farxeen bimaqcadihim fadhigooda khilaafa rasuulilaahi rasuulka alle gadaashii ay fariisteen markuu baxay wa karihuu waxay dhibsadeen an yujaahiduu inay ku dagaalamaan bi amwaalihim xoolahooda iyo wa anfusihim naftooda fii sabiilillaahi ilaahi jidkii wa qaaluu waxayna yidhaahdeen laa tanfiruu ha bixina filxari kulaylka dhexdii qul nabiga suubano waxaad dhahdaa naaru jahannamo jahannamo naarteeda ayaa ashaddu darnaansho badan xaran xagga kulaylka low kaanuu hadday ahaan lahayn yafqahuuna kuwa wax fahmaaya falyadxakuu ha qosleen munaafiqiintu qaliilan wax yar walyabkuu ha ooyeen kaiiran in badan in yar bay adduunyada ku qosli doonaan laakiin in badan bay aakhira jahanamo dhexdeeda ku ooyi doonaan jazaa'an abaalmar weeye bimaa shay laga abaalmarinayo kaanuu ay ahayeen yagsibuuna kuwii shaqaysta fa in rajacaka haduu ku celiyo nabi muxamedow allaahu alle ilaa taa'ifatin koox xaggeed oo minhu munaafiqiinta ka mid ah oo fasta'danuuka ay idanku weydiistaan lilkhuruuji bixid oo mar dambe ay ku yidhaahdaan jihaad baan kuu raacaynaa faqul waxaad ku dhahdaa lan takhrujuu bixi maysaan maciya aniga la jirankeey abadan weligay ila bixi maysaan kow walan tuqaatiluu dagaalami maysaan maciya la jirankayga caduwan cadow innakum idinku radiitum waxaad raalli ku noqoteen bilqucuudi fariisasho awala maratin markii ugu horreyso ciidanka loo baxayeyba jihaadka idinkaa ku qancay inaad hartaan faqcuduu fariista maca alkhaalifiina dadka haraya la jiranko dadka haray ma taqaanaa dumarka ciyaalka odayaasha waayeelada ah dadka xanxanuusan curyaamada dadkaa ku dhex jiraaliya ayaga laakiin curyaamadan iyo dumarkan iyo dembi ma saarneen idinka dembi baa idin dul saaran ayib fa haray cabdulaahi bnu ubayin ayaa haray maca kaiirin in badan la jirankoodoo min almunaafiqiina munaafiqiinta ka mid a ah. nazala waxaa soo degay fiihim dhexdooda qowluhu ilaahay hadalkii tacaala sarreeye uu yidhi waqacada way fadhiisteen aladiina kuwii kadabuu beeniyey ha kadabullaaha alla u been sheegay iyo warasuulahu rasuulka lambar buu hoos qabtaasna awalul aayati waxay ahayd wajaa'a waxaa yimid almucadiruuna kuwii cudur daaranayo min alcaraabi reemiyiga ah liyudana si loogu ogolaada lahum ayaga wa qacada way fadhiisteen alladiina kuwii kadabuu beeniyey allaha alle iyo rasuulahu rasuulki sayusiibu waxaa ku dhici doona aladiina kuwii kafaruu gaaloobo minhum ayaga ka mid ah cadaabun cadaabkaasoo aliimun xanuun badan wastadana wuu la tashaday idan ayuu weydiistay wastadana waxaa idan weydiistay alrasuula rasuulka sala allahu calayhi wasalam almucadiruuna kuwii cudur daaranayay oo min alcarabi reymiga ka mid ah iyo wa bacdu lmunaafiqiina munaafiqiinta qaarkood fa adina wuu ogolaaday lahum ayaga fa wabakha wuu ceebeeyey allaahu alle almunaafiqiina munaafiqiintii biqowlihi hadalkii low kaana hadduu ahaan lahaa waxa la aadayo caradan dhaldhalaal adduunyo qariiban ee dhow iyo wa safaran socdaal qaasidan ee dhexdhexaada ah latabacuuka way ku raaci lahaayeen hadday og yihiin meesha xoole inay ka soo helayaan xaggana uusan dhacaynin meel dheerna aan loo soconin way ku raaci lahaayeen laakiin arrinkuma dhicin walaakiin bacudat waxaa fogaatay calayhim dushooda ashuqatu hoos wuxuu idiin almasaafatu masaafada iyo baaxadda ayaa fogaatay inta meesha loo soconayo sayaxlifuuna way dhaaran doonaan bilaahi alle low istadacnaa haddaan awoodi lahayn la kharajnaa waan bixi lahayn macakum la jirankeena markii loo noqdo lewr jihaadka maxaad uga harteen dhaarbaxaafka sina wallaahi bilaahi tallaahi haddaanu awoodi lahayn waanan awoodine waa idin raaci lahayn yuhlikuuna way halaagayaan anfusahum naftooda wallaahu allana yaclamu wuu ogyahay innahum ayagu lakaadibuuna beenaalayaal inay yihiin waqad cataba wuu canaantay allaahu alle cala rasuuli rasuulka sala allahu calayhi wasalam fil idni uu ogolaanshaha uu u ogolaaday lahum ayaga inay haraan biqowlihi hadalkiisuna ku canaantay u yeela cafaa wuu cafiyey allaahu alle canka xaggaaga nebi maxamedow ee lima maxay baad adiinta ugu ogolaatay lahum ayaga xataa yatabayana ilaa ay kuu caddaato laka adiga aladiina kuwa sadaquu runta sheegay oo wa taclama aada ogaatid alkaadibiina kuwa beenaalayaasha ah <clears throat> inamaa yastadinu innamaa yasta'dinuka waxaa ku idan weydiisaan aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaysnayn bilaahi alle iyo walyowmi maalinkii al aakhiri ee dambe oo wartaabad ay shakiday quluubuhum quluubtooda fahum ayagu fii raybihim shakigooda dhexdii ayay yataradaduuna ku laalaabanayaan uma kadaba kadaba wuu beeniye hum ayaga allaahu alle fii cudurihim cudurdaarkooda cudurdaarkii ay sheegteen baa ilaahay wuxuu yidhi waa cudurdaar been ah biqowlihi hadalkii ayuu ku beeniyey low araaduu hadday dooni lahaayeen alkhuruuja bixid la acadduu way u diyaargaroobi lahaayeen lahu asaga cuddatan diyaargarow walaakin kariha wuu dhibsaday allaahu alle inbacaahum raacidooda inay idin raacaan inbacaahum hoos wuxuu idiin qabanaya nuhuudahum hinqashadooda iyo raacidooda fa habata wuu dibriday hum ayaga tahbiidka hoos wuxuu ku qoraya thabatahum manacahum wuxuu uu diiday biljubni fulaynimo iyo walkasali wahsi darteed wa qiila waxaa la yidhi uqcuduu fadhiista cala alqaacidiina kuwa fadhiisanaya la jirankooda walikay laa yasaa saysan u murugoon almuslimuuna muslimiintu calaa qucuudi lmunaafiqiina munaafiqiinta fadhigooda ay dagaalka ka hareen ayuu qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi low kharajuu munaafiqiintu hadday bixi lahayeen fiikum dhexdiinna maa zaaduukum idiinma kordhiyeen ilaa khabaalan fasaad maahane khabaal hoos wuxuu idiin qabanayaa fasaadan waxaan fasaad ahayn kamidaan dheefteen wala awdacuu way dadejin lahayeen khilaalakum dhexdiinna namiimo iyo isku dir wala awdacuu hoos wuxuu qabtay la asracuu way dadejin lahaayeen baynakum dhexdiinna binamiimati iskudir iyo walhaziimati jab yadlubuuna waxay idinla dalbayaan lakum idinka alfitnata imtixaan wa fiikum dhexdiinnana waxaaday ducafaau kuwa taag daranoo yasmacuuna dhegaysanaya lahum ayagoo warkooda run moodaya wa fiikum dhexdiinna waxaaday samaacuuna kuwa u dhagraaricin badan lahum ayaga wallaahu alle caliimun alle aaduu yaqaano weeye bidaalimiina aalimiinta wa fiikum samaacuuna laba tafsiir baa ku jirto mid waan ka aan marnayo muslimiin iimaankoodu daciif yahay oo beenta iyo brobagandada ay gaaladu samaynayaan ku qancaya idinka mid ah ama maahana wafiikum dhexdiinna waxaaday samaacuuna kuwa dhagadhagaysi badan oo jawaasiis munaafiqiina idinku dhex jirta wey oo munaafiqiintu soo dirsadeen wallaahu alla caliimun mid aad u yaqaano weeye bidaalimiina daalimiinta laqad ibtaqow way dalbeen alfitnata fitnada min qablu hadda ka hor waqallabuu way ku gedgediyeen laka adiga al umuura arrimaha ilay say kugu dili lahaayeen oo kaaga takhalusi lahaayeen baa aaraada loo celceliyey ra'yiga xataa jaa ilaa u yimid alxaqu xaqa wadahara u guulaystay amrullaahi ilaahay amarkii walxaalhum ayaguna kaarihuna kuwa dhibsanayay yihiinse as'ilatun su-aalo maadaa maxaybaa xadaa dhacay min almunaafiqiina munaafiqiinta maxaa ka dhacay xiinamaa waqhtigii ta'ahaba rasuulu rasuulku u diyaargaroobay lilkhuruuji bixid ilaa qaswati tabuuka duulaankii tabuuk <coughs> maxay sameeyeen waa isla hadleen waxay yidhahyaan la bixi man ista'dana yaa idan weydiistay rasuula rasuulka sala allahu caleyh wasalam fi takhallufi haritaan cabdullaahi bnu ubay asagoo dad baan la socda munaafiqiina bimaadaa maxay buu caataba ku canaantay allaahu alle rasuula rasuulka sala allahu caleyh wasalam hadalka alle bimaada maxay buu kadaba ku beeniyey kadaba uu beeniyey almunaafiqiina kadaba ay beeniyee kadaba alla uu ku beeniyey almunaafiqiina munaafiqiinta fii cudurihim cudurdaarkii ay sheegteen iyo hadalkaas ku beeniyey ayib adarsu taasicu darsiga ataasicu sagaalaad iyo waalaauuna soddonaad soddon iyo sagaalaad rujuucu rasuuli rasuulka soo noqoshadiisa weye sala alla alay ila lmadiinati madiina uu soo noqday xagee ka imaanaya tabuuk oo dhanka iyo xagga ixtisaab soo maahayn halkaasuu ka soo noqday lanna meeshii uu tegey wax ciidan uma joogaan nimanka waa carareen waa kala fakadeen meeshii markuu maalmo jooguu soo noqday nebigu rujuucu rasuuli rasuulkaasoo laabadkiisa ila almadiinati madiino aqaama wuu nagaaday alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama bitabuuka duulaankii meesha tabuuk la yidhaahdo ayaaman maalmo ayaamahaasoo jaa'ahu uu yimid hu nebiga fii anaa'ihaa maalmaha dhexdeeda yuxana yuxana ninkii lo jiray saaxibu aylata meesha ayla la yidhahda ninkii maamuli jiray ah waa nin ah. meel ayla la yidhahdo joogtay ayla hoos wuxuu ku qabtay madiinatun waa magaalo bayna shaami shaam iyo walxijaazi xijaaz u dhaxaysa waa hagaag wa macahu la jirankii waxaa ahaa ahlu jarbaa meesha jarba loo yaqaano dadkeedii iyo wa ahlu adraxa dadka adrax loo meesha adrax loo yaqaano ehelkeedii iyo wa ahlu miinaa'a meesha miina loo yaqaano ehelkeedii fasaalaxuuhu waxay kula heshiiyeen calaa ictaa'i iljizyati xoola inay bixiyaan fa actaahum nebigu wuxuu siiyey al amaana ammaan ayuusi waa qolyo gaalaa kulligood waxay anagu islaami mayno laakiin idinlana diriri mayno xoolana waa bixinayna waana laka adag yahay oo dhib ma geysan karo bal meelahan fiir hoosuu qabtay jarbaa qaryatun waa magaalo junuubiy eh, shaam dhanka shaam koonfurteeda a jirta shaambay koonfur ka jirtaa waa hagaag jarbaan marka waa taas ahlu adrax adrax waxa weeye madiinatun magaalo min bilaadi shaam ee dhulalka shaam ka mid a ah. wakadaalika taa waxaa la mid ah adraxu wa miinaau adrax iyo miinaana waa la mid waa isku wada mid uma istashaara nebigu wuxuu kala tashaday asxaabahu asxaabtiisa fi sayri socod ilaa maa shay uu socdo huwa asaguba abcadu ka fogaansho badan min tabuuka tabuuk tabuuk meel ka sii shashaysa buu yidhi u socona see aragtaan faqaala lahu cumaru faqaala cumaru cumar baa wuxuu ku yidhi lahu nebiga in kunta haddaad tahay umirta mid lagu faray oo ilaahay uu ku faro yidhi halkaa aad fasir soco faqaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam low kuntu hadaan ahaan lahaa umirtu mid la faray bisayri socod lam astashir ma tashadeen ee horan u dhaqaajin laha uma amara wuxuu faray birujuuci noqod ilalmadiinati madiina loo noqdo lambar afar wuxuu qabtay faqaala lahu cumaru cumar baa wuxuu ku yidhi lahu nebiga yaa rasuulallahi rasuulka allow inna bishaami shaam waxaa ku sugan jumuucan ciidamo oo min aruumi ruum ka tirsan oo kaiiratan tiro badan jumuucdaasoo kaiiratan tiro badan walaysa bihaa ayadana uma sugna axadun qof oo min ahlilislaami dadka ahlulislaamkaa qof islaamno ka mid ma ah waqad danownaa waan u soo dhowaanay fa afsichum ku argagaxgeli duruwaka dhowaanshahaga falow rajacnaa haddaan noqonno fii haadihi sanati sanadaas ayadaa xataa naraa ilaan aragno sosaydii qori maayo ow yuxdita uu soo dejiyo allaahu alle amran arrin uu soo cusboonaysiiyo way habboonaan lahayd fatabica wuu raacay calayhi salaatu wasalaam rasuulku mashhuuratahu cumar la talintiisii warajaca wuuna noqday isaga noqday nebigu sal alla alay wasalam walamaa goortii qaruba uu soo dhawaaday min almadiinati madiino jaa-ahu nebiga waxa u yimi jamaacatun koox oo min almunaafiqiina munaafiqiinta ka mid a ah. daalibiina xaalay codsanayaan minhu nebiga ka codsanayaan an yusaliya inuu ku tukado lahum ayaga fii masjidi diraarin diraar masaajidkiis <coughs> hoos lambarbidi qabta masjidu diraarin huwa asagu aladii kii weeye asasahu ay salka u dhigeen oo dhismihiisa bilaabeen jamaacatun koox oo min almunaafiqiina munaafiqiinta ka mida ah mucaaridatan mucaaradatan kasoo horjeed darti bimasjidi quba in masaajidka quba oo nebigu uu dhisay sal ly slm ay kasoo horjeedaan liyufariquu say ugu kala geeyaan jamaacat almuslimiina muslimiinta midnimadooda misdaaqu dalika arrinkaa waxaa kuu rumaynaya qowluhu tacala ilahi hadalkiisa uu yidhi waladiina kuwa ittakhaduu yeesay masjidan masaajid dhistay diraaran dhib dartiina u dhistay iyo wa kufran gaalnimo darteed iyo wa tafriiqan kala geyn darteed baynalmuslimiina muslimiintu ay kala geynayaan iyo wa irsaadan u cimilgal liman ruux cimil ay uga dhigayaan xaaraballaaha alla la dagaalamay iyo wa rasuulahu rasuulkii min qablo hadda ka hor kuwaasi waxaa weeye ilaahay wuu cadaabi doonaa walaa yaxlifunna way dhaaran doonaan in aradanaa masaajidkan dhismihiisa ulama annaan jeedin ila alxusnaa wanaag ma ahan sidaa unbay ku dhaaran waana beento wallahu allana yashhadu wuxuu ka marakacaya inahum ayagu lakaadibuuna beenaalyaal inay yihiin inaad tidhahdee waa saas ilahina kule beenlow baa taa waa mushkilo laa taqum ha istaagin nebi maxamedow fiihi masjidka dhexdiisa abadan weliga la masjidun masjid masaajidkaasoo usisa lagu aasaasay cala taqwa alla kacabsi min wali yowmin maalinkii ugu horreeyey ayaa axaqu ku mudnaansho badan an taquuma inaad istaagtid fiihi dhexdiisa fiihi masaajidka waxaa ku dhex sugan rijaalun rag raggaasoo yuxibuuna jecel an yatadaharuu inay isnadiifiyaan wallaahu allana yuxibu wuu jecel yaha almutahiriina kuwa isdaahira <clears throat> ayb fasa'alahum nebigu wuxuu weydiiyey can sababi binaa'ihi masaajidkaas dhismihiisa sababkii faxalafuu waxay ku dhaarteen faxalifuu waxay ku dhaarteen faxalafuu way dhaarteen billaahi allay ku dhaarteen in aradnaa maanaan doonin ila alxusnaa wanaag maahan wallaahu allana yashhadu marag buu ka yahay inahum ayagu lakaadibuuna beenaalayaal inay yihiin fa amara nabigu wuu faray calayhi salaatu wasalaam asxaabahu asxaabtiisa bihadmihi masaajkaa dumintiisa fa facaluu way sameeyeen laanna masaajid munaafiqiin dhisteen dhibna u dhisteen buu ah asilatun aalo kam imisuu aqaama joogay alrasuulu rasuulku sala allahu alai wasalam bitabuuka tabuuk ayaaban maal fiima maxay buu istashaara kala tashaday asxaabahu asxaabtii maadaa maxay bay qaaluu ku yidhaahdeen lahu asaga amar ilaahay haddaad ku socotidna soco haddii kalena noqo man jaa'ahu yaa u yimid cindamaa qaruba markuu ku soo dhowaaday min almadiinati madiino munaafiqiin cama maxay buu sa'alahum weydiiyey masaajidka sabka u dhisayaan khulaasatu sanati saasicati sanadkii sagaalaad ee min alhijrati hijrada ka tirsan gabagabadiisi fi sanati taasicati sanadkii sagaalaad xadaat waxaa dhacday qaswatu tabuuka tabuuk duulaankeedii walam yakun ma ahayn fiihaa dhexdeeda xarbun dagaal kharaja wuu baxay ilayha xaggeeda alrasuulu rasuulku sala allahu caleyhi wasalam limuxaarabati jumuuci ruumi ruum kulankooda iyo isutagooda suu ula dagaalamo wa macahu nebiga la jirankii waxaa ahaa alaaثuuna soddon alfan ee kun oo min almucsiriina ciidankii cuslaa ka mid ah dafaca way dhiibeen al akhniyaa'u kuwii waxaystay nafaqatahum xoolahoodii wasta'danahu nebiga waxaa idan weydiistay almacduruuna kuwii loo cudurdaaray ah, almacduruuna kuwii loo cudurdaaray iyo wa jamaacatun kooxoo min almunaafiqiina munaafiqiinta ka mid ah fa adina wuu ogolaaday lahum ayaga fa allaahu ilaahay baa ceebeeyey almunaafiqiina munaafiqiinta cala isti'daanihim idan dalabkoodaas wa fii tabuuka tabuuk dhexdeeda ayuu saalaxahu nebigu wuxuu kula heshiiyey saalaxa waxaa la heshiiyey hu nebiga saaxibu aylata ayla meesha la yiraahdo ninkii maamulayay iyo waman dadkii macahu la jirankii ahaa uma rajaca wuu noqday ila almadiinati madiino wa fii ahnaa'i rujuucihi sii noqodkiisa dhexdiisa amara wuxuu faray nebigu sala allahu calayhi wasalam bihadmi masjidi diraarin masaajidkii masaajidka masjidudiraar ah, habdumintiisa ayuu faray alladii masaajidkaasoo banaahu ay dhiseen munaafiqu lmadiinati madiina munaafiqiinteedii wa bacda wusuulihi gaaridiisa ka gadaal almadiinata madiina uu gaaray wafada waxaa usoo wafdiyey calayhi dushiisa wafdun wafdigaasoo min thaqiifin reer thaqiifa wa fiiha sanadkaa dhexdeeda twufiya la oofsaday cabdulaahi ibnu ubayin cabdulahi bnu ubay ra'iisulmunaafiqiina munaafiqiinta madaxooda ahaa wa twufiyat waa la oofsaday ummu kulhuumin bintu rasuuli sala allahu calayhi wasalam ummu kulhuum oo rasuulkuu dhalayna sanadkaa ayaa la oofsaday wallahu aclam sala allah wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin